بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلا يتي وما كسور عين أو على فعلا وضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا وجهان فيه من احسن مع وغير توحير تنعم بئست يئست وله يبيس وإله وأفردي الكسر فيما من وريث وولي ورم وريعت ومغت مع وفيق تحلا وثغت مع وري المخحوها وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعلا بسم الله الرحمن الرحيم باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه baabkan waxaan kaga warbixinaynaa abniyat lficli lmujarad ficilka mujaradkaa abniyadiisa iyo awsaantiisa wa tasaariifihi iyo ficilkaas mujaradka tasaariifta uu yeelanayo maanta ayaynu gudagelaynaa sarfiga nuxurkiisii iyo halkii mawduuciisii rasmiga ahaa haddaba culima baabkii koobaad baynu hadda maraynaa waa toddoba baab meelahaasa la sarfigu baabkii koobaad baan maanta bilaabaynaa baabka cunwaan wuxuu sheekhu ka dhigay wuxuu yidhi baabu abniyati اlficli اlmujaradi wa tasaariifihi ereyga baabihi sharax buu inooga baahan yahay ereyga abniyihina sharax buu inooga baahan yahay ereyga alficlihi sharax buu inooga baahay ujeedadiisa wa tasaariifihina ujeeda mujaradkuna sharax tasaariiftuna sharax ereygaa baaba baabun waxaa la yidhaahdaa baabku luqa ahaan waa almadkhal halka shayga laga soo galo baabku luqa ahaan waa almadkhal halka shayga laga soo galo ayaa baab la yidhaahdaa luqadda maala albaabka hadda aan masaajidka ka soo galay ayaa baab la odhanaya ama baab inoo noqonaya albaabka aan masaajidka ka soo galay ayaa baab ah oo magaca baaba ah aynu u isticmaali shayga sidaynu ognahay maxsuuska ah xaqiiquu ku yahay sida masaajidka oo kale shayga macnawiga ana majaaz buu ku yahay sida kitaabka oo kale kitaabka meel yaroo laga galaa ma jirtaa albaab la garaaco laga afuraa waxa weeyi waa macnawiga sida kitaabta oo kale xaqiiqa kuma aha waa majaaz isilaaxa culimada markaan doonayno ereyga baab ah isilaaxa culimada baabka waxaa loo yaqaana alalfaad اlmaksuuصa addaalatu calى اlmacaani اlmaksuusati baabku waa alalfaad waa lafdiyo almaksuusatu khaas ah oo lagu khasisay intan yare loo dejiyey ama loo isticmaalayaa lagu khasisay adaalatu waxayna kutusaysaa calى اmacaani اmaksuusa macaani la khasisay oo khaas ah bay kutusaysaa hadda baabkeenani halkuu ka bilowdaa bal hadda baabkeenan eega baabkeenani halkuu ka bilowdaa bifaclalficlu buu ka bilowdaa halkeebuu ku dhammaadaa baabkeenani halkeebuu ku dhammaadaa markuu dhammaanaya halkuu ku dhammaadaa baabka masiidka baabulmasiidi fasalku baabkeenna inuu ka tirsan yahay haddaba baabku waa alalfaad almaksuusa markaan ku leeyahay alfaada khaaskee intaa udhaxaysa ayaa baab la odhanaya hamoodin baabku baabkan aan ku dhawaaqayo qura inuu yahay baabkani waa magaciiyo yuu magacu yahay muxamed yuu magacu yahay ma gacantayda culima maxamed yuu magacu yahay ma ma madaxayga mise dhammaantay haddaba baabku waa magaci yuu magacu yahay wuxuu magacu yahay de laga bilaabo bifaclala ficlu ilaa inta laga gaadhayo baabka kusoo xiga baabkan intaasaa baab la odhanaya alalfaadu waa alfaada almaksuusatu la khasisay alfaad khaas ah alfaada intaa lagu khasisay addaalatu ee kutusinaysa cala almacaani macaanida almaksuusati la khasisay macaani khaasa bay kutusaysaa waxay ka hadlaysaa sidaynu ognahay owsaanta ficilka maadi ee mujaradka iyo mudaariciisa taas weeyaan culimo lafdigan baab ah yaa wasankiisa sheegaya baabun yaa wasankiisa sheegaya baabun horta waa imise xaraf baabun waa saddex xaraf baabun waa saddex xaraf sax nimanka heshiisyey galeen nimanka sarfiilayaasha la yidhaahdaa heshiisye iyaga u gaar ah ayaa jira oo sarfiilayaashu ay galeen heshiiska koobaad waxa wey waxay yidhahdeen xarafka koobaad aynu fa nidhaahno xarafka koobaad maxay u yaqaaniin xarafka labaadna aynu cayn nidhaahno xarafka labaadna maxay u yaqaaniin cayn xarafka saddexaadna aynu laam nidhaahno ka saddexaad maxay u yaqaaniin laam haddaba baabun yaa fadii itusaya baabun fadiisii me waa ba'da dambe mise ba'da hore waa ba'da hore ayaa fa baabun yaa caynkii itusaya baabun caynkii ay lahayd yaa itusaya alifkaasaa caynkii ka jooga waa sax baabun alifkaasaa caynkiiya haye yaa laamkii itusaya baabun laamkii yaa itusaya waa ba'da dambe ayaa laama haddaba marka lagu yidhaha baabun laamka laamka god haddii lagu yidhaa hayaabin oo ha odhan ma isagaa meesha ku jira hayaabin xarafka laamka loo yaqaanaa waa xarafka u dambeeya xarafka de saddexaad xarafka fada loo yaqaanaa waa ka koobaad xarafka caynka loo yaqaanaa waa xarafkan kale baabun culimo intaa mayla fahanteen heshiiska ay sarfiilayaashu galeen waa maxay bay yidhahdeen maxayaan samayno xarafka koobaad fa xarafka labaad cayn xarafka saddexaad laam waa heshiiska sarfiilayaashu ay galeen baasaa odhanaya haddaba caynkaasi waxaa la yidhi haddaad aragto alif kor taagan alif taagan haddaad aragto asal maaha luqadda ama wow buu ka yimid ama ya buu ka yimid haddaad alif aragto booskaa yaa iskale baynu nidhi alifba haddaad aragto ama wowbaa booskan leh ama yabaa booskan leh waad ila socotiin baan umalaynaya alifba haddaynu aragno ama waa ama waa waan isfahanaan umalaynaya wow iyo ya haddaba baabun alifkaasi xaggee buu ka yimi talow waa caynkiiyo wow buu ka yimi asalku bawabun buu ahaa bawabun bawabun wasankeyga sheega markaa bawabun bawabun wasankeyga sheega bawabun wrde waa inaad bada kor dhigtaa ada waa inaad kor dhigtaa ayleyiin xarafkii fada xisaabnaabaa kor dhigane facalun bawabun facalun saasaynu ugu dhawaaqaynaa bawabun facalun inuu alifkaasi wow ka yimid maxaa deliile loo hayaa alifka wowga ka yimaada deliil baynu rabnaa alifkaasi inuu wow ka yimid maxaynu u deliishanaynaa oo deliilkii waa maxay jamcu tagsiirka bal baabun jamcu tagsiir iga dhiga abwaabun abwaabun waxaa la yidhaahdaa ataskiir wa jamcu tagsiir yarudaani alashyaa ilaa usuulihima abwaab hadduu ya ahaan lahaa maxaa la lahaa abyaab abyaab yaabba halkaa ya baa abyaab abyaab maaha marka jamce waa abwaab abwaab taskiirtuna waa buwaybun buwaybun buwa buwaybun alifkaasi wowgu ka yimid baabun waynu ka baxnay ardayow baabun inta dhinaceed ka eegeysaa waa maxay waa inaad iyo caynkiisa iyo laamkiisa garataa arma garatay saddexdaa waa inaad alifkan caynka ah alifka waxaynu nihi ama wow ka yimaadaa ama ye midkuu ka yimid waa inaad sheegtaa alifkani yuu ka yimid alifkani yuu ka yimid alifkaasi wow buu ka yimid maxaa daliilu ah daliilka waa inaad sheegtaa inuu wow ka yimid caddaynaya inuu alifku wow ka yimid maxaanu daliishanaa jamcu tagsiirka abwaaba iyo taskiirta buwaybuna socaynkaa maaha baabun luqadda maxaa loo yaqaanaa ereyga baabun waa maay luqadu baabun waa maxay luqadu waa madkhalka halka shayga laga soo galo isilaaxana maxaa loo yaqaanaa baabun alalfaad almaksuusa adaalatu cala almacaani almaksuus waa alalfaad almaksuusa adaalatu cala almacaani almaksuus alfaada khaaska ah ee kutusinaysa macaanida khaaska ah baa loo yaqaana alalfaad اlmaksuus adaala calى macaani اmaksuusa abniya baynu haynaa culima ereyga abniyaah abniya abniya wasan waa jamc afcila wasankeegu weeye abniya waa jamc wasankeeguna waa afcila wasanka waan baran doonaaye cashirkan aynu ku baran doonaaye afcila waa wasankii afcila hadaba markaynu afcila wasanka ka dhigno afcilatu markaynu nidhaa mufradkii waa binaaun abniye maxaa mufrad ah abniye maxaa culima mufrad ah binaaun binuhu dhis baa jiray asalkiisu dhis buu oo dhis ahaan jiray binaa marka la leeyahay waa dhis ahaan jiray dhiska laakiin hadda waxaa looga jeedaa binaha wasan baa looga jeedaa wasan binaha maxaa looga jeedaa wasan ama miisaan waa isku macno binaha maxaa looga jeedaa wasan ama miisaan waa isku macno wasan iyo miisaan waa isku macno haddaba abniya waa maxay macnaheegu waa awsaan ama mawaasiin awsaan ama mawaasiin mayla socotaa abniye maxaynu uga jeednaa abni ereygan abniyaa ah maxaynu uga jeednaa awsaan meesha ka wax lagu miisaamayaynu uga jeednaa abniya waa jamcu tagsiir mufradkiisu waa binaa waana alwasan binahani oo abniya waa awsaan alficli buu yidhi ficilkaa maxaa looga jeedaa alficli buu sheekhu yidhi ficilkaa maxaa looga jeedaa baabu abniyati اficli ereygaa alficli a ah maxaa looga jeedaa ficil maadi ila ficilku saddex buu ahaan jiray maadi iyo mudaaric iyo amar saddexdaasaa ficilka laysku yidhaahdaa ficilka maxaa laysku yidhaahdaa baynu nidhi maadiga waa ko mudaarica waa laba amarka waa saddex hadda yaa loo jeedaa saddexdii yaa loo jeedaa maadi qura ayaa hadda loo jeedaa baabu abniyati اficli marka la yidhaha waa maadi maxaan ku ogaaday inuu maadi yahay labada kale maxaa inaga saaray ila iyaguba way ahaayeene labada kale mid kaste baab kaga hadli doonaa xagga dambe inoogu imanaya mid kaste mudaaricana tasaariif iidan dambu odhan doonaa maxaan ku idhaahdaa amarkana baabbuuba kaga hadli doonaa alficli maxaa looga jeedaaba inu nidhi culimo maadi baa looga jeeda almujaradi mujarad waa la qaawiye almujarad waa kii la qaawiyey oo talow maxaa laga qaawiyey waxaa laga qaawiyey xuruufta ziyaadada abaa ah laga qaawiyey almujarad mujaradka waxaa looga jeedaa maa kaanat xuruufuhu kuluhaa usuulun mujarad maxaa la yidhahdaa baynu nidhi maa kaanat xuruufuhu kuluhaa usuulun ma kaanat uruufuhu maa kaanat xuruufuhu kuluhaa usuula xuruufte xuruufta oo dhani waxa ay asal tahay ayaa la odhanayaa mujarad maa kaanat xuruufuhu kuluhaa usuula xuruuftii oo dhan ba asala ziyaada kuma jirto ama ma kaana khaaliya min aziyaada baa la yidhahdaa ma kaana khaaliya min aziyaada shayga haddii uu ziyaado ka maran yahay isna waa la odhanayaa ma kaana khaaliya min aziyaada waa sax weeye waa mujarad wa tasaariifihi tasaariifta maxaa looga jeedaa tasaariif waa jamcu tasriifin tasaariif waa maxay baynu nidhi ereyga tasaariif waa jamcu tasriifin weeye tasriif baa la jamciyey tasaariif waa jamcu tasriifin haddaba tasaariifta waxaa looga jeedaa waa isbedbedelee almudaaric baa looga jeedaa tasaariifta maxaa looga jeedaa baynu nidhi almudaaric baa looga jeedaa tasaariiftaasi waa ikhtilaafu cayni mudaaric ikhtilaafu xarakati cayni lmudaaric waa mudaarica caynkiisa isbedbedelka uu samaynayo mudaarica ayaa tasaariif looga jeedaa oo welibana mudaarica caynkiisan isbedbedelaya ee mar yafcuulu noqonaya la godayo marna yafcaalu noqonaya la kordhigayo marna yafciilu la odhanaya la hoos dhigayo kaa ayaa horta looga jeedaa ereygaa tasaariifa damiir baa ku jira sow damiir lama socdo maxaa inoo qoran wa tasaariifihi xadaasi iyo halkay u noqonaysaa ilan culimo culimaan doonayna inaan noqono shay inaad dhaafta maba inaad og tahay baabkaagani wuxuu ka hadlayo hadaasi halkay u noqonaysaa wa tasaariifihi ficilkiibay u noqonaysaa laakiin macnihii uu ficilku lahaa uguma noqonayso hadda sow ficil maadi oo ficil maadi oo mujarada maynaan soo odhanin ficilka maadi ee mujaradkaa inay u noqoto ayay ahayd waxay u noqonaysaa ficilka maadi ee mujaradkee ulaaigaa ah, ulaai ura istikhdaam wa la yidhaha baa ku jira agga balaaqada istikhdaam istikdaamku waxa weeye in shay lasoo sheego oo shaygaa macno looga jeedo oo haddana damiir lasoo celiyo oo damiirkii macnihii hore macno aan ahayn looga jeedo macnihii shayga hore looga jeeday macno ka duwan baa looga jeedaya hadda ficilka hore waxaa looga jeeday maadiga mujaradkoo afara saddex ulaaiy xabad rubaacio faclalaabaa ficilka looga jeeday damiirkanina wuxuu noqonayaa watasaariifihi saddexda ulaai oo qura damiirkani iyuu unoqonayaa baynu nihi saddexda ulaai oo qura ayuu damiirkani unoqonaya maxaa la ogaaday markaa meesha inuu istikhdaam ku jiro waayo rubaaciga mudaariciisa halkan kagama hadlayna sheekhu muu ka hadli doonaa rubaaciga mudaariciisa maya intaasi waa cunwaanka cunwaanka cashirkeenna ayaynu intaa ku qaadanay imise erey baa cashirka cunwaanu ah baab ma sharaxnay abniyana ma sharaxnay alficlu ma sharaxnay almujarad ma sharaxnay wa tasaariifii ma sharaxnay culima mayla socotiin hadda waa han e shantaaba sow maynaan sharxin ilaa damiirka haddaad ku dartay li buu ku noqonaya lixdaa qodoba waynu sharxnay ama shantaa qodoba waynu sharxnay baab waa inaad luqa iyo istilaax aad keeni kartaa waxa looga jeedo luqada waa maxay istilaaxana waa maxay waa ereyga baab ah baab waa inaad fadiisa iyo caynkiisa iyo laamkiisa garan kartaa baab waa inaad alifkiisu halkuu ka yimid garan kartaa waa inaad daliilkana raacin kartaa abniya waa jamci waa inaad mufradka heli kartaa mufradkaa macnaha looga jeedana waa inaad sheegi kartaa alficlu macnaha looga jeeda waa inaad caddayn kartaa almujarad macnaha looga jeedo waa inaad caddayn kartaa tasaariifihi macnaha looga jeeda waa inaad caddaynaysaa baabu abniyati اficli ficilka awsaantiisa baabkeegii weeyi ficilka almujaradi mujaradka ee la qaawiyey wa tasaariifihi iyo ficilka tasaariifta iyo isbedbedelada uu samaynayo xagga mudaaric ahaan marka la eego culima haddaba waxoogaa yaro sharxa oo dusha ah ayaynu u baahannahay waxoogaa yaro sharxa oo dusha ah u baahannahay intaynaan dhexgelin culimada sarfiilayaashu isilaaxaad ay galeen oo la yaqaano ayaa jira inaad isilaaxaadkaa wax ka ogaataa fiican o waxaynu nidhi xarafka koobaad waxay ula baxeen maxay xarafka koobaad maxay ula baxeen fa bay ula baxeen xarafka labaadna maxay ula baxeen cayn bay ula baxeen xarafka saddexaadna maxay ula baxeen laan bay ula baxeen intaa waa isilaaxa sarfiilayaasha darab hadaba yaa ii sheegaya fadi maxamed cilmi darab fadi me darab fadi me waa daadka laamkii me rada waa bada caynkii me waa rada sir daba marinaya layne eeg mayla socotaa daraba eeg akele yaa ii sheegaya haddaba akele laamkii yaa ii sheegaya akele laamkii he akele laamkii waa laamka caynkiina waa ayo caynkiina waa kaafka fadiina waa ayo fadiina he waa hamsaha waa alifka ha odhanina hadda alifku ilan xaraka ma qaatay alifku waa xaraf reebanun isagu waa hamsaha inaad tidhah hamsiya alif in la kala gartaa fiican waa hamsaha may la socoteen si fiican isilaaxaasi waa isilaax sarfiilayaasha iyo luqawiyiintao dhani ay yaqaaniin xataa kutubta qaamuusku isilaaxa ay ku shaqeeyaan waa isilaaxa waa inaad la socotaa fa iyo cayn iyo laam waad ka indha dheer tahay hadda dadka nasara se uma arkaysid fa nasraawi fadi haddaba ninkaan isilaaxan loo sheegin de wuu qoslaya wuu yaabaya orba halkay fa ku sheegayaan eega buu odhanaya nasara or xaggey fadu kaga jirtaa nasara awey fadii baynu nidhi waa nuunka awey caynkiina waa saadka awey laamkiina waa ra'da nasara intaa waynu isla fahnay nasara waxaa laynaga rabaa culimo isilaaxaaso maynaan garanin fa iyo cayn iyo laam isilaax kale ayay culimada sarfigu qaateen isilaaxa kale qolada sarfigu ay qaateen waxa weeye wasan iyo miisaan wasan iyo mawsuun baan doonaya wasan iyo mawsuun labadaa erey u kala fiirsada waa wasan iyo mawsuun waa laba isilaax oo qolada sarfiilayaashu ay qaateen kaasina maxay kale yihiin baynu nidhi wasan iyo waa wasan iyo mawsuun baynu qaadanay wasnun iyo mawsuunun baynu qaadanay haddaba wasanku waa fadiya caynka laamkay wasan dhigeen wasanka yay ka dhigeenay u yaqaaniin fa iyo cayn iyo laan bay wasan ka dhigeen mawsuunka se uma aragtid mawsuunka wixii aan fa iyo cayn iyo laam kelmadaha carbeed ah ayay mawsuun ka dhigeen maalan haddaad doonayso inaad shaar yar tolato ama inaad surwaal tolato sow shay lama qiyaaso shayga la qiyaasayaa sow marada ma halka lagu qiyaasayaana waa halkee sow adiga dhexdaada ma ama qofka laguma qiyaasayo kaa wax lagu qiyaasayo ee laleeyahay waxbaa lagu qiyaasayaa waxay u yaqaaneen maxay wasan bay u yaqaaniin shayga la qiyaasanayana maxay u yaqaaniin ka wasnayana maxay u yaqaaniin mawsuun bay u yaqaaniin kolka haddaba waa wasan iyo mawsuun iminka haddaan acala bal acala qor acala qor acala qor acala acala ma qortay hadda ha xarakaynin iyadoo bilaa xaraka a lagaa rabaa maogtahay facalo aan xarakaysnayn qor facalo aan xarakaysnayn fa iyo cayn iyo laam sa umaadan qorin waxaan kaa rabaa fadaa iyo caynkaa iyo laamkaa bal hadda eeg wajada haddana qor wajada xaraka iyada wajada saddexdaba fatxi haddana wejida qor wejida ka dhexe kasri wejida haddana ka dhexe dami wajuda wajuda wjuda haddana ka dhexe reeb wejdun wejdun ka dhexe reeb oo wejdun ugu dhawaaq waxaan idinka rabaa culimo soo afartaa ere maydaan qorin yaa wasana haddaba yaa wasana oo wax lagu miisaamaa waa fadiya caynka iyo laamka sow ma aha yaa mawsuun ah oo la wasnayaa yaa mawsuun ah yaa afarta kelmadood ma ma wasan ba mise waa mawsuun waa mawsuun markaan wajado idhaahdo wasankeega ii sheega haddaba wajada sad eeg facalo maxaan xarakeeyaa fa iyo cayn iyo laam waxaan xarakaynayaa kelmaddan mawsuunka ee wajadihii siday xarakaysan tahay wajado saddexduba way fadxisan yihiin war haddaba fa iyo cayn iyo laam saddexduba fadxisan ka er meesha ku dhawaaqa facala facilo ma odhan karaa fucilo ma odhan karaa ma odhan karo waayo eeg fa iyo cayn iyo laam waxaan xarakaynayo waxaan ku garanayaa wajada say xarakaysan tahay wajada fadeedu xarakaday sidata sheega wajada fadeedu horta awey wajada fadeedu wowgu xarakaduu sitaa waa maxay dee waa la adiya ila fadii ba halkan adisane fa haye wajada sheega haddana caynku xarakaduu sito waa jiimkae xarakaduu sitaa waa maxay fadxa dee cayn fadxisan waa inaad ku dhawaaqdaa faaca wajada laamka sheega daalku xarakaduu sito sheeg de haddana adiisna maxaan idhahdaa markaa wajada wajada wuu ogaaday eg wajada wuu ogaaday ama wajada wuu helay wasankeegii waa facala wejida markaan idhaa ka warran wejida wejida wuu jeclaaday baa la idhah ama wejida wuu murugooday wejida wuu murugooday wasankeyga sheega wejida wasankeyga sheega culima faacila warni maxaad fada u kor dhigteen maxaad fada maxaad u fadxiseen mawsuunka ayay fadiisu fadxisan tahay wejida markuu yahay facila maxaad caynka u kasriseen mawsuunka wejida wejida mawsuunkeegoo jiimka abaa ah kasrisan war facila maxaad laamka u fadxiseen mawsuunka wejida ayuu laamkiisaoo daalkiihi fadxisan yahay kolka waa inuu wasanku xaraka ahaan waafaqaa kolba mawsuunka aad sidato wejida wuu werwaray wasankeegii muxuu noqday facila wejuda wuu gaajooday haddaba ka waran wejuda wuu gaajooday ama wuu dareemay waa dareenka bainiga ah wajuda wuu dareemay baynuna dareen bainiya wajuda wasankeyga yaa sheegaya wajuda wasankeyga maxaad tidhaahdeen wajuda waa facula sax wajdun waa jacaylka ina wajdii biki shadiida araani caadiran fiiki man cahidtu caduula wajdun waa jacaylka warba sheega wasanka wajdun xarafka la reebaya waa waa caynka arculima intaa waad ila fahanteen wasan iyo mawsuun waad ila fahanteen fa iyo cayn iyo laamna waad ila fahanteen intaa ma ila fahanteen horta mise maynaan fahmin intaa ya intaasi soo waadix maaha haddaba bal fa iyo cayn iyo laam iyo wasan iyo mawsuun labadaa waynu isla garanaye fad iyo caynka iyo laamka maxaa la odhan jiray fadu halkay dhici jirtay arfadu halkay dhici jirtay fadu halkay dhici jirtay xarafka koobaad caynku halkuu dhici jiray xarafka labaad laamku halkuu dhici jiray xarafka saddexaad halkaasaan yar kaga noqonaya sawfadu ko maaha caynkuna laba maaha laamkuna saddex maaha waxaa culima dhici karta in xarafka koobaad saaid noqdo xarafka koobaad inuu saaid noqdo saaid waxaa looga jeedaa fa iyo cayn iyo laamtoona inuuna ahayn xarafka koobaad inuu saaid noqdo fana uuna ahayn caynna uuna ahayn laamna uuna ahayn baa dhici karta koobaad waa zaaid baad odhan kartaa markaa doonto xarafkii wuu dhaci karaa dee haddaba koobaad inuu zaa'id yahay xarafka koobaad markuu zaa'id noqonayo ee fa'du ay ka labaad u guurayso daliilka lagu garanaya inuu ubaahannahay sawcaynkaa maaha waxaa dhici kara xarafka labaad inuuna cayn noqon ka koobaad intuu fa noqdo ayuu ka labaadee caynka noqon lahaa saa'id iska noqonaya caynkii halkuu u guurayaa ka saddexaad laamkiina ka afraad buu sii guuraya waxa dhici kara mararka qaar in xarafka saddexaad sow laam ma noqon jirin xarafka saddexaad muxuu noqon jiray xarafka saddexaad laam buu noqon jiray waxaa dhici karta xarafka saddexaad inuu zaa'id noqdo laamkuna xagguu u guurayaa markaa afraad buu usii guurayaa culema intaa inaad ila fahanteen baan u malayn ma ila fahanteen saa'idka maxaa lagu gartaa bal hadda qaacidadan ila eega alaa waina alcaraba laa taxkumu biziyaadati xarfin ilaa biwujuudi daliil qor alaa waina alcaraba alaa waina alcaraba laa taxkumu alaa waina alcaraba laa taxkumu biziyaadati xarfin ila biwujuudi daliil alaa waina alcaraba laa taxkumu biziyaadati xarfin ilaa biwujuudi daliilin ilaa biwujuudi daliilin wa min aqwa dalaaili wa min aqwa dalaa'ili suquuduhu fii bacdi tasaariif wa min aqwa dalaa'ili suquuduhu fii bacdi tasaariif wa min aqwa dalaa'ili suquuduhu fii bacdi tasaariif ligayri cilatin tasriifiya ligayri cilatin tasriifiya min aqwى dalaaئl suquudhu fii bacضi tasaariif ligayri cilati tasriifiya min aqwى dalaaئl suquudhu fii bacضi tasaariif ligayri cilati tasriifiya ligayri cilati tasriifiya aynu ka baxno qaacidadaasi waxbay sheegaysaa ardayay qaacidadaasi waxa ay sheegayso waxa weeye qaacidadaasi qodobka ay inoo sheegaysaa waxa weeye xarafka saa'idka ah carabtu markay xukumayaan waxay u tix raacaan xarafka saa'idka ah markay xukumayaan ama waxaa lagu garanayaa xarafka saa'idka ah inuu saa'id yahay af carabiga marka la rogrogay mar maadi laga dhigay mar mudaaric laga dhigay mar amar laga dhigo waa inuu xarafkaasi xadfoomayo haddaad aragto xarafka mar uun xadfoomaya oo welibana cillo aan sarfi ahayn u xadfoomaya ogow inuu saa'id yahay xarafka mar uun xadfoomaa waa maxay baan ku idhi marun xarafku hadduu cadfoomayo waa maxay waa saai haddaba yadribu yadribu wasankeygii baa la rabaa horta intaadan wasanka sheegin yadribu waa inaad fa'da iyo caynka iyo laamka saddexdaa kala garo yadribu yaan fa ka dhigaa yaan cayn ka dhigaa yaan laam ka dhigaa horta ila soco suurtagal maaha xarafka koobaad maanta inuu fa noqdo yadaasi waa saai maxaa iigu daliila inay yadu saai tahay siyaadada yada waxaa daliil iigu ah marka maadi laga dhigo ayay xadfoomaysaa bal maadi ka dhig yadribu daraba awa yadii ma jirto way goday ah, okay waa saaid haddaba saaidka waxaa lagu gartaa marka ereyga la rogrogo ayaa mararka qaar la waayaa yada yadribu ku jirtaa waa maxay saaidka sidiis unbaa loo qaataa hadduu ya yahay weligii isagoo yadaa unbaad sidani oo xarakadiisa asita haduu nuun yahay isagoo nuunkaasa un baad sidani siin yahay isagoo siinkaasa un baad sidani wahaakada saahidka sidiisa un baa loo qaadanaya mar yadribu haddaba fadii hela aw yadribu fadii waa daadka maxay xarakaysan tahay mayna reebnayn war fad horta ya baad keeni ya saaidaad meesha keeni doontaa oo kordhow sidata yadribu markaad doonaysa wasankeega inaad hesho waa inaad horta ya keentaa kordhigan haddana fadiioo reeban waa inaad keentaa ilan yadribu daadkii baa reebane yadribu caynkii me caynkii me yadribu waa ra'da sow ma aha okay ra'daasi maxay sidataa dee cayn kasrisan eeg fa'dii way reebantay caynkiina kasruu qaatay yadribu laamkii me haddaba yadribu ah way laamkii ba'du maxay sidataa dama dee laamkii oo godan waa inaad keentaa yadribu yaa haddaba wasankii ku dhawaaqaya war bal dhammaan ku dhawaaqa yafcilu shaki muydin yafcilu maxaad u reebtay haddii lagu yidhaha fadan maxaad ku jawaabi yafcilu waar fadan maxaad u reebtay haddii lagu yidhaha eeg mawsuunka fada maxaad u reebtay markaan ku idhaha mawsuunka ayuu fadiisu reebnaabaadi odhan yadribu bay fadu daadka ahayd oo way reebnay haddaan ku idhaha yafcilu maxaad caynka u kasrisay maxaad iigu jawaabi ka la wasnayo oo yadribu ah ayuu caynkiisaoo racdiga kasrisnay haddaan ku idhaha yafcilu yafcilu maxaad caynka u maxaad laamka u godi laamka mawsuunka yadribu ah ayuu aya godnaa yaa godnaa laamkiisa haddaba xarafka saa'idkii yadribu waa xarafkee waa yada yada sideedun baa loo qaadanaya yafcilu marka la qaadanayo iyo yadribu xarafkay ka midaysan yihiin de waa yada yada hore waa saa'id haddaba intaan bay la fahanteen culimo xarafka labaad baan doonayaa haddana isagoo saa'ida inaan keenno xarafkee saa'idan ka dhigaya qaatilun qaatilun waa maxay qaatilun macnaheegu qaatilun waa nin wax dilay qaatilun waa dilaa qaatilun baa la baadhayaa fadii iyo caynkii iyo laamkii baa la baadhaya qaatilun qaatilun xaraf saaidhi inuu ku jiro horta xaraf saaidhi inuu jiro bal hela qaatilun isku daya xaraf saaidood garan kartaa inuu jiriyo in kale xaraf baa saaida qaatilun waa xarafkeetalo maqaafka ma tada ma alifka ma laamka alqaatilu xarafka saakii waa alifka maxaa lagu gartay alaa waina alcaraba laa taxkumu biziyaadati xarfin ilaa biwujuudi daliilin wa min aqwa dalaa'ili suquuduhu fii bacdi tasaariif war qaatilu marka maadi laga dhigo muxuu noqonayaa qatala alifkii xagguu tegey meeshuu ka booday sawmaa u baxay dee qaatilu alifkaasi waa saa'id ilan rogroggii baan ku aragnay inuu saa'id yahay mayla socota hadda qaatilu wasankiisa ii sheega haddaba qaatilu wasanka uu leeyahay ii sheega qaatilu waa wasankee waa faacilun war qaatilun maxaad fada faacilu maxaad fada u kor dhigtay haddaan ku idhaa ka waran faacilun mawsuunkoo qaatiluna bay fadiisa kor dhignay qaatilun haddaan ku idhaa ah, maxaad cayn maxaad caynka u kasrisay maxaad iigu jawaabi e faacilun faacilun qaatiluna ayuu caynkiisoo ta'diihi kasrisitay wahaakada haddana xarafka saddexaadoo balsaa'ida ma keenna xarafka saddexaad kariimun kariimun kariimun haddaba eega kariimun xarafka saayidka ma idiin muuqda xaraf saaidaa ah meesha la baarhaya culimo awey ah, xarafka saayidkii kariimun kariimun yaa saayida yadaa saayida oo maxaa daliilu inay yadu saai tahay maxaa daliilua kariimun yadu inay saai tahay alaa waina alcaraba laa taxkumu biziyaadati xarfin إلا بوجود dليل ومن أقوى dلائل سقوطه في بعض التصاريف swka yأdii ay xadfoomayso marka maay l idhaah marka maadi loogu dhawaaqo ee maay l idhaah karuma karuma haddaan idhaahdo meesha way ka baxday karuma meesha way ka baxday yأdii كriimu waزnkiisa ku dhawaaqa culimo arkriimu waزnka ku dhawaaqa waxaan rabaa arday aan weligii sarفi fadhiisan meel lagu dhigayo hadduu joogo gacanta ha taago arday aan weligii fadhiisan meel sarفi lagu dhigayo hadduu joogo gacanta ha taago waa rag badan saw maaha waa yahay ninkanaa hortayda ka muuqda ninkan ii daaya kariimun wasanka ii sheeg faaciilun wax shakiya mu kaaga jiraa xarafka saa'idkii waa kee ya-da wey maxaad ku garatay ya-du inay saa'id tahay marka karume la yidhahba ya-dii meesha ka baxaysaa waa si fiican culimo waxaan u malaynayaa inaan haddaba fahanay xarafka saa'idkaa iyo xarafkaan saa'idka ahayn inaynu kala garanay mayla socotiin hadda qodobka aan ka warbixinay waa maxay inay carabtu fe iyo cayn iyo laam la baxeen sarfiilayaashu inay cunwaankaa samaysteen iyo waxaa la xarakaynayaa mawsuunka xarakadiisa inay ku xidhan tahay iyo hee iyo hee culimo xarafka saaidkii inuu jiro iyo saaidka astaamaha kelmadda lagaga soo saarayo hal qodoboo kale iga iga qaata sarfigu waxyaaba una ka hadal baa jira odhanaysid sarfi kama hadlo waxa weeye wixii xarafa naxwahaasagu wax maydaanar arag xarafka warram xaraf ma la garanaya xuruufta wixii xarafka sarfi kama hadlo iska qor o xaraf horta sarfi kama hadlo kelmad xarafaan wasankeyga shee ku odhan doonaa waa inaad tidhaahdaa may may kelmaddaa sarfi kama hadlo waa inaad tidhaahdaa waanogo sarfi kama hadlo wixii xarafa xaraf oo dhan sarfi kama hadlo hadda mayla socotiin maxaynu nihi sarfiga yuuna ka hadal baynu nihi xaraf oo dhan horta sarfi kama hadlo waa o damiirada maad maqasheen damiirada damiiroo dhanna sarfi kama hadlo shaygu hadduu damiir yahayba sarfi kama hadlayo damiirada waad garateen soo wixii damiira ana iyo naxnu iyo anta iyo lagu odhan maayo awife iyo cayn iyo lam ma jiraba ana iyo anta iyo naxnu iyo huwa iyo hiya iyo ha odhanin fe iyo cayn iyo lam baan raadinaya maba jiro mabaleba sarfima kama hadlo wixii ismu ishaara ah ismuishaaraha ma garanaysaa muxuu ahaan jiray ismuishaaruhu haadaa iyo haadihi iyo haaulaai iyo sarfi kama hadlo wixii ismi mawsuula ismi mawsuul ismi mawsuul ma garanaysin ismi mawsuul muxuu ahaa ismiga mawsuul alladii iyo allatii iyo sarfi kama hadlo wixii asmaa listifaama asmaa listifaam asmaa listifaamku maxay ahaan jireen ma iyo man iyo kayfe iyo sa ayun iyo soo maahayn eeg sarfi kama hadlo wixii ismu shardiya ismu shardi ismu shardi asmaada labada ficil jasmisa sida mataa iyo man iyo ma iyo mahmaa iyo ayun iyo waxyaabaha noocaasoo kala sarfi kama hadlo ugu dambayn ugu dambayn culimo wixii magacii cajamiya sida hargeyse iyo hargeyse fadeediime miyaan ka odhan hargeyse iyo burco iyo gebile iyo boorame iyo muqdisho iyo miyaan ka odhan fad iyo caynka iyo laamka iyo ya miyaan ka odhanayaa fa iyo cayn iyo laam baan kaa rabaa may culima waxaad ogaataa magacaa cajamiga ah een carabiga ahayn waxaa kamid a ah deeq deeq maynaku jiraa deeq iyo geedi iyo colaad iyo nageeye iyo ya w noo magacyadii noocaas oo kale ahaa waa cajami waxaa lamida ibrahim iyo ismaaciil iyo ibrahim iyo ismaaciil iyo iyaguna waa cajami de iyo ismaaciil iyo dee nebi ismaaciil carabigaba wuxuu ka bartay qabiilkii uu ka guursaday ree isagoo ismaaciil uu ka guursaday isagoo aabiina kasii weynaayo dee ibraahim ba ahaa ayana carabiga aqoonay carabta ree jurhum kabar laga baranayay kolka waxa weeye magacyada cajamiga a ah sarfigu kama hadlo intaasi fiican mayla fahanteen ya haddaad ila fahanteen ii soo jeedsada arday kastowba magacaaga wasankiisa ii sheeg markaa un baan ku waad fahamtay arday kastow magacaaga wasankiisa ii sheeg halkan ka kici sheekh waa inaad arday kasta magaciisa wasankiisa ii sheego xagganaan ka bilaabay ahaa cabdirashiid mise xagganaan ka bilaaba xaggan haye magacaaga ii sheeg ani magacaygu waa cajamiyo waa ismaaciil wasankiisa ma ii sheegi kartaa sarfigu magacayga kama hadlo bui wuu iska daayey waa yahay ardayga kugu xiga yaasiin haye alxuruuf almuqaaca iska dhaafadna haye xamza nacam xamza waxaan kaa rabaa waa xamzata inaad ii sheegto magacaagu wasanka uu leeyahay xamzata waa faclata xarafka saa'idka ama arkaysin xamzata waa xarafke taada yare u dambaysun baa saa'ida xamzata faclata haye cabdulqaadir cabdi ii sheeg waa cabdun waa faclun war culim haye muxamed haye ar muxamedyadu way bateen maxamed bal adugu ka shaqee kaa muxamedun ya mufacalu inta xarafaysaayidii ma kuu muuqataa miimka hore iyo shadka dambe mufacalun maa sha allah haye ya maxaa tidhi farxaan nacam ya farxaan haye sarfi kama hadlaa hayay war sarfi u ka hadlaaye farxaan wasankiisaa lagaa rabaa xaaji waa faclaan inta saa'idkaa ma kuu muuqataa farxaan labada dambe waayo arix markaa tiaa ar inta meesha ka baan baa saaida ar yaa meesha ka baxay labada dambeeyuba meesha ka maan naam lman ya lman maxaa tii lman lan inta saaida maku muuqataa lmano lman ya saaida manuunto qura aclan baad hadda tihi lman lan eeg nuunta iyo alifka ficilka dib ugu noqo ficilku muxuu ahaa salima salima miimka waa laamkii wixii miimka ka dambeeya saa'ida salmaan waa nuun iyo alif baa saa'ida nacam haye maxaa tidhi ma cabdinuur ba haye nuur ii sheeg wasankiisa nuur nuurun calaa nuur haye sheekh nuur baa lagaa rabaa wasanka nuur leeyahay inaad sheegto nuurun ya maxaa tidhi abd ma garanaysid ninkan sokaan la hadlaya ninkan soke a cabdulani hadda aniga sheeg aniyun aniy waa aciil aciil aniy bu ahayo yada horaa saaida awe cabdinuur cabdinuur nuur haye magaca sheeg nuurun ayaa nuurun raggaan weligood sarfi arag baan rabaa sheekh inay su-aasha ka jawaabaan haye nacam maxamed nuurun waaba saddex xaraf maxaa tidhi fucuul afar baad ka dhigtee wowsaaidaad meesha keentee nuurun hay ardan sarfi arag baan rabaa ninka dambe xaajiga dambe xagga dambe ha nuurun adiga raggaan maadan dhigan soo maaha hayo sheeg nuurun ya fuclun shukran war nuurun mayna saddex xaraf ahayn fa godan iyo cayn reeban iyo laam nuurun waa fuclun fucl ma wowga sida loogu er yar dhawaaqaya idinka yaabiyey ya nuurun dee waa dhawaaqii wowga ulahaa wey nuurun waaye hal arday oo istaagaan rabaa hal arday oo istaaga ardayda ayaan rabaa hal arday oo istaaga ayaan doonaya culimo hal arday arday bain de mid una kac waaxid arday insha allah hal arday waa basiid ha fariid ardaygaa waxaan weydiinaynaa xubnaha jidhka inuu inoo sheego wasanadooda rasun haye rasun wasankiisa sheeg rasun wejhun wasankiisa sheeg faclun udunun wasankeega sheeg udunun maxaa tidhi udunun maxaa tidhi f fuclun ma fuclun baad leedahay ya xarakada ii sheeg fada maxaad samaynaysaa caynkana dee fuulun dhe aad kala saar fuulun haye udunun fuulun waad saxan tahay caynun sheeg caynun faclun anfun sheeg faclun lixyatun sheeg lixyatun raqabatun sheeg facalatun kaahilun sheeg aacilun yadun iska daa yadun iyo waxaan diidanahay iyo famun ogaan baan uga boodaya yadun iyo famun laba xaraf baa laba xaraf bay noqdeenoo laan baa maqan ardaygu waa inuu fahmi karo xataa idin qaacidada wax maqnida ah idinma sheegin qaacidada aanan idin sheegin ma raba markaa inaan idinkula xisaabtamo yadun iyo famun waa laba xaraf labada xaraf ma iyo laan baan ka dhigaa mafe iyo laan baan ka dhigaa mafe iyo cayn baan ka dhigaa idinma sheegin dee kolkaa intaan idin sheegun baan idinkula xisaabtamayaa ma ogtahay haye rijlun rajulu rajulu rajulu ha faaculu sax dahrun kitaabun ficaalu صaxiixun daciifun ya waad saxan tahay waad saxan tahay ha ka baqin hadda xadiiثun fiqhun fiqhun fiqhun waa fiqhigii ha fiqhun ya ficlun waad saxan tahay sarfun naxwun ha طalaaqatun facaalatun eg waxaad ogaataa iska fadhiiso jazaak allah khayr waxaad ogaataa ilaayou erey kasta wasankiisu uu kuu soo baxo ardayow ha ku xisaabtamin inaad dhaafayso horta cashir aynu dhiganaynaa ma jirto intaasna waa hordhac hordhacaa ilaayood fahamta kitaabka ma dhexgeli kartid hordhacaasubaad maanta waxaad ka soo shaqaynaysiin maxay arday kastao magacaaga iyo cashirka aad akhriyayso waxaa la yidhaahdaa maa min kitaabin yugni alfa kitaabin ilaa ilaa laamiyat alafcaal bay culimadu odhan jireen hal kitaaboo kun kitaab kaaga filan baa jira kun kitaab ardayga luqada dhiganaya ogow inaad tafsiir dhiganayso ogow inaad xadii dhiganayso ogow inaad fiqhi dhiganayso ogow inaad mustalax dhiganayso ogow aya fani adan dhiganaynin ma jiro nin askariya iyo nin intuu fadhiyey oo casiirka ka dhergey buurtaa la egaaday hadii la idhaha balkaalehe beretema keebaa dheeraynaya nin askariyaoo maalin kasta la eriyo iyo nin maxaanku dhahdaa buurtaa la eg oo iska dhergey yaa badinaya markay cararaan ya ma isku dhawaanayaan ardayga luqadda ka dhisani waa noocaas oo kale markaay shareeco iskugu yimaadiin haddii tafsiir iyo xadiid iyo fiqi ay iskugu yimaadiin arday luqadda ka dhisan iyo arday aan ka dhisnayn waxa weeye nin dhergey iyo nin askariyo laleeyahay kaala yaaca ya iskuma dhowo walah wax isku dhow oo la isgarab dhigi karo ma aha kolka insha allahu tacaala maanta wixii wasanada ah un ka hadli doonaa aada sharxi doontiin baydadkana dib baynu u dhiganaynaa iyo mawduuca ashikeenu uu ka hadli doono haddii rabbi ogolaado cashirkeenii horaan haddaba la qaybi doonaa waa la iska dhegaysanayaa labaatan nin baan cashirka hore ka dhegaysanaya labaatan nin labaatanka nin waa labaatanka nin ee xalqadahu labaatan mise sagaal sagaal wey sagaal nin baan ka dhegaysanayaa markaa toban xalqadahan mooday sax qoladiinani waad iska dhegaysateen may waa ogde xalqad kasta way iska dhegaysanaysaa ninka xalqada guddoomiyaha waa unbaan un gudoomiyuu baan ka dhegaysanaya aggan xalqada usoo horeysa ii sheega halkan xaggan yaa fadhiya imaam shaafici haye gudoomiyahoodu ha kaco xamse nacam waxaan haysanaa lix daqiiqaynu haysanaa oo waktigeenni ka dhiman lixdaa daqiiqayno ka gaadhsii ha akri بعد فهاك نظما محيطا بالمهم فهاك نظما محيطا بالمهم هاي فهاك نظما محيطا بالمهم بالمهم وقد يحوي تفاصيل صح صح وقد يحوي ت- بالمهم وقد يحوي تفاصيل من يستحضر الجمل شكرا استاذ معناه شيخ ها الحمد لله لا يدرس ما لا أبغي حالة أنا كنت البيت xaal miyaa tidhi inaga daaya xaashaasoo naga iska ogeyn أنا كنت البيت صح. بدل البدل haye حمدا معلما إله سبحانه وتعالى محدنا يعني حمدك oo yubadagu gaarsiinaya xaamidka lirwaanihi raaliyaashiisa isagoo ah almalayn dilada laididiishaha laidi ismi mafcuul baan ku macnaynaynaa laididiishaha haye salaatu ammaan calaa khayr lwaraaq makhluuqa kugu kaysan dushishi kahaarta wacalaa saabatina jumhiyada dusheed haarta aalihi aalkiisa ah iyo saabihi asxaabiisa ah hal fudalaa'i ee fadliga lahaa wabacdinta daday falficlu ficilka man midka yuxkimu sugan tasabuurtooda gudodoonkiisa yaxisu uu koobaya min luqati luqada xaggeeda ayaan ku koobaya alabwaaba abwaab iyo wasubula wadooyin bahaaka qaado nadman nadmi qaado nadmiga oo muxiidan koobay bilmuhimi waxyaaba muhiimkaa waqad yaxwi waxaa kooba ah tafaasiil waxyaabaa tafaasiisha man midka yaxsaxdiru soo xaadirsada aljumala jazaaka allah khayr insha allah xalqadda kusii xigta imaam shaafici xalqadda ku dhiib yeedhi bukhaari xalqat lbukhaari ha istaagto imaam shaafici sax xalqat lbukhaari bukhaari odaygoogii baa istaagaya nacam axmed الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلاء بعد فالفعل من يحكم تصارفه بحزمنا لغة الأبواب وسبلا هكذا الظلما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستطيع الجملا جزاك الله خير معناها كدر كتابك قاضي معناها كدر xamdu mahad lilaahi alla iga sugnaatay laa abqii xaalo aanan dalbaynin inta xaalada inaga reeb aan iska ogeyn laa abqi anuun dalbaynin mundhe laa abqi anuun dalbaynin bihi xamdiga badalan ciwad aan ku dalbaynin macnaha marka doon xamdan ay axmiduhu waan mahadinayaa xamdan mahad eyhe eyhe axmadu ah maasha allah xamdan mahad mubaliq mahadaasoo gaarsiinaysa min ridwaani miriwaanihi raali ahaanshaha ilaahay isagoo ah ah ah haye ama miridwaanihi ka ahay calaa khayrin waraa ha ahaato khayr warihe uma dabeetaan salaatu salaad calaa khayrin waraa ha ahaato makhluuqa ka ugu khayrka badan dushiisa dushiisa wacalaa saadaadina iyo mudanayaashina aaligii nabiga eerkiisa wa saxbihi iyo saxaabadiisa aan ku barakabi lahaa wa bacdu intaa dabadeed falficlu ficil may falficlu ficilka man yuxkim qofka suga tasarufahu iska gedigiisa qofka suga yaxus wuxuu koobaya min aluqati luqada xaggeeda wuxuu koobay alabwaaba baabo ama irdo iyo wasubala meerta subul wadoona fa nadmigaasoo mafcuulan koobay bilmuhimi cilmi muhiman koobay waqad yaxwii waxaa koobaa tafaasiila tafaasiisha iyadaa fafaahfaasan man yastaxdiru ka urursada aljumala jumladaha ma soo xaadishado jazaak allah khayr xalqadda kusii xigta imaamu nawowi nacam imaamu nawowi waxaa inaga gaahay waktigii timekii ayaa inaga gaadhay labadaa xalqadood haynoogu joogo insha allahu tacaala washukra jaziila qolada guddida ah in yar halkan hore aynu iskugu yarnimo ama halkan baa in yar an yar soo yaro fadhiisano wax yar inta yar raacashada bilaabi roobdoon sida la sheegayo soo saa maaha kolkaa go-aanka aan ka qaadanayno inaan cashirka hore intaan dhigano cashirka salaada ku beegan tahay salaada aynu u dareerayno oon markaan soo tukano aan cashirkeena kusoo laabanayno sidaan samaynayno gudidu isla yar eega haddaad doontiin idinku halkaa dambe fadhiisto insha allah shukran